alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeennaana waa kii sideedaad ee ka mid ah kitaabkii kitaabu towxiid alladii huwa xaqullaahi cala alcabiid oo iska lahaa sheekh moxamed bn cabdilwahaab atamiimi raxmat ullaahi caleyh waxaynu soo gaarnay baabka toddobaad oo musanifku uu yidhi baabun min ashirki lubsu اlxalqati wاlkhayti wa naxwihimaa lirafci اlbalaa'i aw dafcihi baabun haadaakani baabun baab weeye ama baabu man ruux ayuu u baab yahay baabun haadaakani baabun baab weeye min ashirki gaalnimada waxaa ka mid ah lubsu lxalqati giraangir ama cinjir wanaagsan xirashadiis iyo walkhayti dunta xirashadeeda iyo wa naxwihimaa labadoodaa wixii la mid ah lirafci lbalaa'i dhibaato koryeelidee darteedna loo xirtay aw dafcihi ama ka hortegideed musanifku baabkan wuxuu kaga hadlayaa raxmatullaahi calayhi shirkigii uu shalayta ka soo hadlay oo uu tilmaamay qofku hadduu laa ilaaha ila allaahu yidhaahdo waxa alla ka soo harayna uusan u diidin ilaahnimo towxiidkiisu weli inuusan sax ahayn ee laga rabo inuu ilaahay keligii u ictiraafo una ogolaado inuu yahay macbuudka xaqa ah ee mutaystay in la caabudo wuxuu baabkan kaga hadlayaa shirkiga waxyaalo ka mid oo shareecadu shirki ku sheegtay wuxuu sheegay laba waxyaalood kow alxalqa xalqadu waxa weeye waa shay wareegsan oo gacanta iyo garabka iyo meelaha la gashado oo uu qofku leeyahay waa ku buskoonayaayo xanuunka iga buskoynaysa lubsi buu musanifku cabiray laakiin labiska khaaskuma aha waxaa soo gelaya in meel la saarto shaygii waxaa soo gelaya in luqunta loo suroo kale ama dhexda loogu xiro iyo waxyaalaha la midka ah dadka qaar baa waxay sameeyaan haragga uu leeyahay ayo iyo oo kaleeto ayaa meel la suranaya la saaraya ama eygeyga oo kaleeto guriga iyo baabuurka iyo meelahaasuu suranaya wuxuu leeyahay isha iyo jinka iyo waxyaalahaasaa ka boqoo marka sidaasaan meesha u surtay marka labis keliya khaasku maaha wax meel la suray noqon kartaa wax meel la saaray noqon kartaa wax la labistay noqon kartaa waxyaalaha noocaasoo cinjirka camal wareegsan oo garaangirta ah in la xirto laakiin waxa loo xiranaya ay tahay dhibaato ku haysatay inay kaa dulqaadaan ama mid kugu soo socotay ay ka hortagaan meesha ku hakiyaan shaygan wax kale waa u xihan kartaa xaraga iyo wax caadiga lakiin waxaa laga hadlaya waxa weye inaad aamintid cinjirkan yarkaahoo meesha aad ku wareejisay ama haraggan inuu awood u leeyahay iyo saamayn dhibaatada ku haysataa inuu kaa dulqaado asagu bixaddi daatihi iskiisa ama mid kugu soo socotay intuu ka hortago meeshaas ayadaa ku waabiyo ka marka sidaas wey sidaa ogood u fiirsa lirafci lbalaa'i waa wax kugu dhacay inuu kaa koryeelo aw dafcihina waa wax soo socday inuu ka hortago ayib waxaa la oo kaleeto inaadan labadaa midna u xiran laakiin aad u xihanaysid baraka aad aaminsan tahay asaga inay ku duugan tahay darteeda waa la mid waxaa la mida inaad isleedahay khayrka ha kuu badiyo waxaani oo birtan waxaan guriga u surtay oo waxaan meesha u suray inuu khayrka ii badiyaan rabaayo xooluhu igu barakoobaanoo guryuhu igu barakoobaanoo wax sharcigoon baraka kumuusan sheegin shaygaas ayib musanifku meesha wuxuu ku sheegi doonaa afar daliil ee wuxuu ku sheegi doonaa aayad iyo laba xadiid iyo hal ahar buu ku tilmaami doonaa raxmatullaahi calayh ayib wuxuu yidhi markaa min ashirki gaalnimada waxaa ka mid ah lubsulxalqati giraangirta xirashadeeda ama bir ha ka samaysnaato ama naxaas ha ka samaysnaato ama wax kale ha ka samaysnaato iyo wal khayti dunta iyo wa naxwihimaa wixii labadooda la mid ah oo ka mid ah wax la samaysto ama la xirto <clears throat> waxa loo xiranayaana ay tahay lirafci lbalaa'i balaaye iyo dhib ku haystay ka korqaadidiisa lirafci lbalaa'i balaayada iyo dhibka koryeelidiisa aw dafcihi ama ka hortegidiisa ama ka hortegidiisa marka masaladaasu rabaa inuu ka hadlo inay shirki tahay towxiidka asalkiisiina ay ka hor imaanayso ama towxiidka kamaalkiisa iyo dhammaystirankiisa ay kasoo horjeedo iyo wa qowlillaahi ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi qul waxaad dhahdaa nabi muxamedow afara'aytum bal iiga warama maa shayga tadcuuna aada baryaysaan ama maa shayga tadcuuna aada caabudaysaan min duunillaahi alla sokodi in araadaniya hadduu ila doono allaahu alle bidurrin dhibaato hal hunna ayagu kaashifaatu durrihi ilaahay dhibkiisaa kuwa faydaya ma yihiin kitaabta qaar baa waxaa ku qoran aayadda dhammaystirankeeda oo ow araadanii ama u ila doono biraxmatin wanaag ilaahay wanaag hadduu ila doono hal hunna ayagu mumsikaatu raxmatihi barwaaqadaa iyo raxmaddaa ilaahay uu ila doonay kuwa qaban kara ma yihiin oo odhanaya ilaahu adaa la doonay laakiin annagaa diidnay qul waxaad dhahdaa nebiga suubanow xasbiya kan igu filani allaahu allo weeyaan wax kastoo dhib ahoo laga baqo ilaahay ayaa iga filan calayhi dushiisa oo keliya ayay yatawakalu tala saartaan almutawakiluuna kuwa tala saaranaya halkaa marka waxaa ka soo baxay afara-aytu maa tadcuuna cibaadadii iyo baryadiina cibaadadii caadiga ahaydna way noqon kartaa de qolyihii asnaamta caabudi jiray baryo ay baryayaan oo dan u sheeganayaanna way noqon kartaa waxa ilaahay aan ahayn oo aad baryaysaan marka oo xuquuqdii ilaahay u goonida ahayd aad tiraahdeen waxbay la leeyihiin shayga waxaa loogu xishaayo loo aadaa inaad isleedahay dhib buu kaa dafcinaya ama mid ku haysay ha kaa dulqaado ama mid kusoo kugu soo socday ha ka hortago ama dheef buu soo kordhinaya ilaahi wixii dhibahoo igu taabto masaa'ib oo qadar ilaahaya asnaam ma iga qaban kartaa waa maya dheef iyo wanaag ilaahiy uu isiiyey ayagu ma ii diidi karaan waa maya maa yaftax illaahu linnaasi min raxmatin falaa mumsika lahaa wixii ilaahi uu dadka u furay raxmad ah cid qabsan kartoo diidi karta lama arko ilaahay roob hadduu keeno cid dallaalnimo u dhigan karto oo odhan kartay roobkii ilaahay anaa qabtay ma jirto awlaad hadduu ilaahay kula maago cid odhan karta hebel ilaahay oo awlaad ma siin karti may jirto oo ku dhiiran karta inay hawshaas iyada ama awoodba u lehba inay diido dayib marka waxay ku tusinaysaa wax hadda loogu xisho oo xuquuqdii ilaahay marka loo siiyo ama loola wadaajiyo inaysan meeshaba oolinba can cimraan bni xusaynin waxaa laga wariyay radia allahu canhu anna nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama ra-aa wuxuu arkay rajula nin ninkaasoo fii yadihi gacantiisa dhexda ay kaga jirto xalqatun giraangir wareegsan oo min sufrin bir la dhalaashay ah fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama maa maxay bay haadihi tani tahay waxaan gacanta kaaga jiraa waa maxay qaala nebi ninkii wuxuu yidhi min alwaahinati xanuunka la yidhaahdo cudud xanuun ama garba xanuun ama gacan xanuun ayaan ka xirtay fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama insic siib haa birtan ayada ah sababtu maxay tahaa fa innahaa ayadu laa tasiiduka kuu kordhin mayso ilaa wahnan dacfi iyo taagdarro maahane fa innaka adugu low midta haddaad dhiman lahayd walxaal hiya iyaduna calayka dushaada ay ku sugan tahay maa aflaxta maadan liibaanteen abadan weliga maadan liibaanteen rawaahu axmedu axmed ayaa wariyey bisanadin sanad buuna ku wariyey sanadkaasoo laa ba'sa bihi wax dhiba aan lahayd basaarna waa wariyey dabaraani waa wariyey raxmatullaahi caleyhi iyo ibnu xibbaan rag badan oo culamaa ayaa wariyey alimaam alkhaiib asagu waxa weeye xadiidka dahabi oo kaleeto wuu saxiix yeelay buusiri oo kaleeto waa taxsiiniyey rag badan oo culumaaha sidaas oo kaleeto sugo u xidhayeen xadiidkani waa sugan yahay ayib xadiidkan meesha waxaa ka muuqda cimraar ibnu xuseyn baa qisada warinaya wuxuuna sheegay nebigaa nin arkay buu yidhi laakiin riwaayada xaakim baa waxay ahayd ninku laftirkiisa inuu yahay ninka uu hadda uusan sheegin isla asaga inuu ahaa oo wuxuu ahaa inuu yidhi dakhaltu calaa rasuulillaahi wa fii cadudii xalqatun xalqatu sufrin rasuulka ilaahi baan usoo galay iyadoo halkaa cududa ay iga xiran tahay cinjir ama garaangir wareegsan ay halkaa iga xiran tahay markaasaa rasuulku igu yidhi waa maxay waxaan gacanta kugu xihan markaasaan u sheegay waan idhi nebi allow waxaan ka xirtay xanuun garabkaas ku dhaca soomaali dhaqanka way lahaan jireenoo intay waxyaalaha meelaha gashaan inuu yidha gacantaasaa laiga qabtoo birtaasaa meesha gashaday oo xala ii roonaatay way ii fiicnaatay marka wuxuu aaminsan yahay ta'iir inay leedahay oo siri ku duugan tahay ay awood ugu leedahay meeshaas ayadaa inay caafimaadiso arrinkaasuu marka xadiidku diidaya xadiidkani dhowr qodob dhowr kaba buu ina tusinaya kow wuxuu inoo faa'iideynayaa oo aan ka qaadanaynaa riwaayada axmed baa waxaa nebigu markuu arkay ninkan cumraan baashow qabo buu wuxuu ku yidhi wayxaka maa haadihi warinkaan qabe go-aan waa maxay waxaan aad wadati go-aan waa maxay waxaan aad wadatid markaasaan u sheegayb marka halkaa waxayna tusinaysaa kow markaad shay munkara aragtid oo aad is leedahay shayganu diintu ku khaldan yaha qofna aad ku aragtid shaygii zuulintiisa ka hor bal horta qofkan weydiis waxaa laga yaabaa aragti ahaan adiga inay munkar kula tahay laakiin dhab ahaan hadii loo taga isan munkarba ahayn hadduu odhan lahaa ka waran waan ku xaragoonaya shirki iyo gaalnimo midna ma noqoteen ma liibaani maysidna lama marka nebigu waa hoobsada marka horeto waa maxay waxaanu yii waa weydiiyey marka qof haddaad wax ku aragtid wixiina aad is sharciga daahiran ka hor imaanaysaa weydii mar haddayba suurtagal tahay wejigala ka suurtoobi karo waxaani waa maxay haddaad aragti qof dhowr nin weyn oo odayaho dhowr la haray intaad timi kula haray timi inti kalena iska xiiray haddaad tidhahda intaad leegto ciyaal suuqaynaysa ka war hadduu ku yihahdo ka warran meeshaa nabar baa iga soo baxayoo birtii lagu xihaya kari weyday marka waa awoodi laha in la xiro meeshii dhib baa iga imaanahay ninkaasu kama gardarin waa ka gardaran marka waxaa la rabaa shayga inaad husato waxaa laga yaabaa qofkan adiga ha kula foolxumaato laakiin asaga xaqiisa marka la fiiriyo inaysan munkar ahayn caado u taadhici karta nin xariir qabaad aragta markaasaad tir laa ilaaha illa la warkan waa ahlunaar warsoo nebigu ma ohan xariirta ragga looma ogolo waa ka xaaraam maxaad intaas adoo leeg macaasida u samaynaysaa hadduu ku yidhahdo ka warran ismidaamisya waxay ugu dhacay cadho iyo furu dharkii kalean xamili la aha dhakhaatiirta waxay ugula taliyaan xariirtaasaa xoogaa jirka u jilcsanan qaado waaba nin mundar oo daruura haysataba ana munkar baa dalada u saartay marka waa inaad marka hore weydiisid hubsiino hal dhammaasiista waa inaad tidhahdo marka maxay tahay wuu u sheegayo wuxuu yidhi min alwaahinati waahinadu waxa weeye waa xanuun xanuunkaasoo ku dhaca garabka ama gacantu ku dhaca ama labadaba uu ku dhacaa qofka marka wuu xanuujinayaa wuu daciifinayaa waxay samayn jireen marka cinjirada noocaas oo kaleeta oo jeergaamada afkoodii lagu wareejiyo somid arag laga shubo kuwaasoo kale wax la mid ay ah meeshaa gashanayaan marka wuxuu marka taasaa u daawaaho u roono wax ay hadda qabanaysana looma jeedo dhiig nuugi mayso meesha jiranoo ku jiray wax loo jeedo ay qabanaysa male marka xanuunkaasaan ka xirtay garab xanuunka ah ama gacan xanuunka ah nebigu markaas marka wuxuu sameeyey inuu munkarkii radiyo inzichaa sib buy halkaa marka maxaad ka ogaatay munkarka in la zuuliya markuu xaqiiqooba sheegaanu munkar xun inuu yahay markaa zuuli hadduu marka nebigu la hadlo yidhi sib wuxuu saddexaadoo xadiidkuina tusiyey nebigu sababka uu uga reebayuu u sheega waa maxay bahashaan maxaad u xiratay xanuunkaas inay aan kaga roonaado nabiguna wuxuu yidhi fa innahaa laa tasiiduka ilaa wahnan tabardaro iyo dacfi iyo xanuun waxaan ahayn kuu kordhin maysa buuli wahnigu waa maxay laba midkoodunbuu noqon karaa kow inuu noqdo dacfi xagga jasadka ah hadday gacantu ku xirunayso isleedahay gacantu ha roonaato inay kasii dartama ha kuu roonaan mayso ama dacfi xagga nafsaaniya nafsiyan ah nafsiyan baad waxaad u noqonaysaa qof liito oo maalin walbeeta cinjir iyo bir uun caafimaad ka raadinaya marka labadaba kii la yidhaahdaba waa midna ku anfici mayse iska dhaaf taas waa qodob haddaad caafimaad u xiratay xanuunna ka xiratay xanuun maaha caafimaad ka heli mayso kow taas waa midda adduunyo aakharaa kuu timid fa innaka adigu low midta haddaad dhiman lahayd wahiya calayka ayadoo dushaada ku sugan maa aflaxta abadan weliga madan liibaanteen musanifku marka muxuu u deliishanayaa arrimaha noocaana qofkii xirtaaya inay shirki tahay leanna ciwaanka wuxuu ahaa min ashirki lubsu اlxalqati wاlkhayti wa naxwihima lirafci اlbalaa'i aw dafcihi in giraangirtaas iyo cinjirkaas iyo waxaa la xirto iyo waxa la midka ah si dhibaato ku haysatay ee kaaga dulqaado ama tu kugu soo socotay ee kaaga celiso meesha uu u daliishanayo inay gaalnimada ka mid tahayna waa ereyga xadiidka ugu dambeeyo oo ah haddaad sidaa ku dhiman lahayd maa aflaxta abadan weligaa maadan liibaanteen laakiin waxaa ishkaal ka imaan nusuusta sharciga qayb ka mid ah waxay ku soo aroortay in qof la leeyahay weliga haddaad sidaa samaysay ma liibaanaysid arrinkuna uusan gaalnimo gaarsiisnayn caaisho ayaa rag u yimaadeen nin ka mid aha marka wuxuu yidhi hooyaday baa taasay ku tiri hooyada ma ahi asagu wuxuu ka wada ah ummuhaatulmu'miniin baad ka tirsantah oo xaaskii nebigaatoo hooyadii tahy ayana xoogaa waxay ku diidanayd raggii wiilkay habaryarta u ahayd la dagaalamayay buu ka mid yaha kani say tihi soo ninkii wiilkayga inuu dilay reba adiga ma ahayd markaasuu yidhi waa damcay bi arrinkaas inaan dilo markaasay tihi haddaad dili lahayd maa aflaxta abadan weligaa maadan liibaantay gaal baa taa kama wado laakiin adduunyada baad u khasaari lahayd oo dee cadaabna waa gaari lahaa aakhiro mumin baa disho gardarro ku dishay marka falaaxo qofka laga anfiyo iyo liibaanta macnaheedu maaha inuu otomaatic gaal noqonayo hadduu qofku aamino shaygaani inuu yahay asbax un asbaabta ka mid ah oo tajruba ahaan lagu ogaaday inay waxaan u roontahay wax dhiba ma leh hadduu laakiin aaminsan yahay sir ku duugan inay jirto ta'hiir iyo saamayn iyo awood leedahay ay caafimaad kugu siinayso dhibkana kaaga dulqaadayso markaasaa ciwaanku iyo waxa isyeelanaya iyo xadiidka isyeelanaya walahu waxaa u sugnaaday axmed can cuqbata bni caamirinna uga sugnaaday marfuucan asagoo xadiidkaa la kor oo nebiga hadalkiisa laga dhigayo inuu nebigu yidhi man ruuxii tacallaqa xirta tamiimatan xirsi iyo khardhaas ama makaraan falaa atamma uma dhammaystiro allaahu alla lahu asaga waman tacallaqa qofkii xirta wadacatan aleel falaa wadaca ugama taga allaahu alle lahu asaga wax uu doonayo wa fii riwaayatin riwaayad kala waxay ahayd man tacallaqa qofkii xirta ama surta tamiimatan xirsi iyo khardhaas faqad ashraka shirki ayuu la yimido shirki ayuu sameeyey baabku wuxuu ahaa baabun min ashirki lubsu lxalqati walkhayti xirsiga iyo khardhaastana waxaan ognahay waa dun iyo waraaqa iyo waxaasoo la isku sameeyo baab dhanna wuu keeni doonaayo baabkan ku xigo xigoo baaburuqa watamaaim ah wuxuu xadiidka nabigu tilmaamay qofkii xirsi ama khardhaas ama makaraan waxa loo yaqaano qof u xira ama asagu xidhoo surta meel qofka noocaasihi dhowr waxyaalood buu nabigu ku sheega kow muraadku u xirtay ilaahay kuma guuleeyo uma dhammaystiro waa habaar waxaa kaloo macno labaad yahay falaa atama allaahu ilaahay u dhammaystiri maayo bimacnaa ikhbaar iyo warbixin ay tahay habaarka lagu habaaro oo inkaari kugu dhacday iyo inkaar baa ku dhacday hadii la yidhaahdo lagaa warbixiyo waxaa sii daran midkaan habaarka ahayn eli inkaar baa ku dhacday sababtoa ah nebigu haduu ku yidhahda hebel inkaar baa ku dhacday wax dhacay buu nebigu ka warbixinahayaayoo sideedaba xaqiiqoobay laakiin hadduu ku habaara waxaa dhici karta habaarku inuu kugu dhaco inuusan kugu dhicinna waa suurtagal labadaba waa suurtagal qodobkaasi waa qodob qodobka labaad oo lagu sheegay qofkii xirta xirsiga ama khardhaasta shirki buu la yimid baa layihi labadaas mushkilaba waa aragna dhexda waxaa ku jira wadacada wadacadu waxa weeye waa dhagaxaan iyo waxyaalaha lagala soo baxa badda ah oo la yidhaahdo waa aleel iyo waxaasoo waxyaalo badan bay u fiican tahay oo jinka ka baqo oo waxaasaa ka baqo oo ama guryaha la surto ama baabuurta la surto ama dhexda lagu xirto ama waxa weya dumarka dhali waayo kura dhexda loogu xiro muraadiyo badan bay yaa dadku u xirtaa intaynaan aleesha gaarin masalada qardhaasaha iyo xirsiga la xirto ku saabsan maxay culumadu ka qabaan haddii waxa xirsiga ama qardhaasta lagu dhex qoray ay yihiin qur-aan aayado qur-aanah oo duco ah ama ay yihiin axaadiid nebi oo duco ah ama aysan labadooda midna ahayn laakiin duco caadiya ay tahay oo qofku isaga ducaystay oo qofka aan xanuunka mariidka oo xanuunsan uu ugu ducaynayo waa xirsi iyo khardhaas aan wax xuni ku qornayn sidaasna qofkii loogu xiro ama asagu uu xirto culummada muslimiintu saddex qowl bay isugu khilaafsan yihiin khilaafkooduna saxaabadoo nool buu bilowday masaladaas xirsi qur-aan ku qoran yahay iyo axaadiid oo qofku xirtay saxaabadoo nool baa khilaafkooda bilowda masalada qolyo waxay leeyihiin aslanba lama ogola aslanba lama ogola cilal badan bay sheegaan mar xadiidkaanay dhan ka fiirnahayaan mar waxay leeyihiin qur-aankiibay ihaana sharaf darro ku tahay oo laga yaabo gabar xayd qabta iyo mid dhiiggii caadada qabta iyo ilmo yar oo aan daryeelayn inta loo xira musqusha iyo meel walba lala gelhaya qur-aankii ilaahay marka waxyaalo badan bay sheegeen qolyo marka halkaasay mareen waxay dhahan aslanba lama ogola waa kow qolyana cagsigeed bay mareenoo waxay yidhahdeen waa la ogol ogolyaha waa la isku daaweyn karaa waxaan waa kalaamullaahi waa shifo sida qofka loogu tufi karo oo tahliil ahaan loogu tufi karo oo inta gacanta loogu tufa loo marin karo baa waraaqna inta loogu qoro baa xirsi looga dhigi karaayo dhexda loogu xuri karaayo cududa loogu xuri karaayo luqunta soomaali soomali arki jirin qof keliya saddex iyo toban afar toban xirsi wata tusbax wax ka weyn halkaa marayo wada xirsi ah, ama dhexda looga xiraayo waa tira marka waa kaasa marka waa laba ra'yuu iska soo horjeeda waa mamnuuc iyo waa mubaax waa banaanyihi ra'yi saddexaad baa wuxuu yahay waa la kala qaadayaa waxaa loo kala qaadayaa markaad xihanaysaa la fiirinaya waqti uu dhib kugu dhaco xanuunku soo gaaray hadii aad ka xiratay wax dhiba male laakiin dhib aan ku soo gaarinba haddaad leedahay xirsi baan xihanaya waa kaga hortegayaa sax maayo culamada qaarye wejka ugu saxsani waxaa weeye waa wejka dhexda ku jiro labaadoo xirsiga iyo khardhaasta iyo waxyaalahaas haday xirsi xir tahay oo aayado qur iyo wax saxu ku qoran yihiin inaysan gaalnimo ahayn inaysan muxaram ahayn wax caadiyo mubaaxa inay tay way bannaantahay wax mushkilaana mari dumarkaa loo xihin raggaa loo xihin wax mushkilaana mari ilmaha loo xihin wax dhacay baa laga xihan wax hadda soo socdaa lagaga xirsi xihan xirsiga iyo khardhaasto waxa ku qoran wax saax laakiin waxa ku qoran hadday wax shirkiyo gaalnimo yihiin dee shirki bay noqon wax aynaan aqoon hadduu yaho falfalaad iyo xisaab iyo wax la isku darayna dee ma siin karno oo haddaad tidhahda meeshaan qur-aanno kuma qorna xadiidna kuma qorna waxaan ku qorano waa ma ogaan karno inagu adigu siga ku ogaatay jin inuu yahay iyo inuu yahay maba garanaysid wixii aad garanaysaa wax laga sheegi kara nebigu hadda soo nin muusan maynaan soo marayn waxaana waa maxay waxaasaan ka xerta markuu ogaaday kabacdu nebigu kala hadlay soomaahayn xirsigii haddaan furno oo waxaynaan macnihiisa aqoon uu ku jiro dadkii yaqaano inuu weydiinayna hadday gartaan oo yidhaahdaan waxaani waa waa wax noocaasoo wax khaldanoo shirkiga noqdaan nacam aan gelino shirkiga hadday macno fiican noqdaanna waa caadi baynu leenahay haddaynu garan weynana dee waxaynan garanaynin xugun saari mayno waxaynaan aqoon waxay yidhaha alxukmu cala shay farcun can tasawurihi shayga inaad xugum saarto waa xaaraan iyo waa xalaalaad tidhaahdid horta suuro guud iyo fahan guud inaad ka haysataa ka horraysa masaladaa marka tamaa'imta iyo xirsiyada qur ah waa qaabkaas waayahay haddii la yidhaahdo way bannaan tahay sootan meelna nebigu ka habaaray sala allahu calayhi wasalam meelna nebigu uu shirki ku magacaabay waxaynu leenahay waxa nebigu uu habaaray ama shirkiga uu ku magacaabay waa xirsiyihii iyo khardhaasiyihii gaalada waqhtigoodi jiri jiroo jaahiliga ahaayo shirkiguu ku qornaan jiray wey oo khaldana taas weeye wuxuu nebigu ka hadlaya calayhi salaatu wasalaam ee ma aha xirsi kasta iyo khardhaas kasta inay gaalimo tahay labada ishkaaloo qofka ku imaanaya xirsigu waa khardhaas waxaa ka mid ah aayado qur-aana ah haddii inta la ii qoro oo xirsi ahaan la igu xiro oo aad tirahda waa shirki hadda aayado qur-aana ah la ii akhriyo magan ilaahay la iga dhigayo sifaadka ilaahaye ma aayaadka horta saxaabada nebigaaba qaar ka mid u ogolaayeen saxaabadu ma shirki bay fasaxeen wax shirkiya miyay saxaabadii ogolaa fasaxeen kow waa midda labaade meeshaan waxaa ku qoran waa aayado qur-aan iyo xadiidi iyo duco ilaahu hebel caafi ilaah caafi wixbaa meesha laguu qora waxa noocaani seebay shirki ku noqonayaan marka oo inta warqada lagugu duudubay meesha lagugu xiray labada jaanibba marka laga fiiriyo masalada qur-aanka in la isku daaweeyo oo xirsi iyo khardhaas laga dhigtaaye waa masale oo bannaan wax dhibana aan lahayn ayib wax dhiba masaladaasi ma leh qeybtan ku saabsan man tacallaqa tamiimatan qofkii xirsi xirta waxaa soo gelaya qof walba oo xirtay wuxuu u xiranayana waxaa ka mid nacfi dunyawi oo wanaag adduunyo ah ama mid aakharo meeshuu ku xirayo ama ilmo yara ha noqoto ama guri ha noqoto ama diyaarad ha noqoto ama baabuur ha noqoto ama geel iyo ari iyo xoola ha noqoto kulligood waa isku wada mid macnaha meesha la soo gelinayo haddii la yidhahdo waa saxna intaasba in loo wada xira sax bay noqonaysaa haddii laakiin qofku ziine iyo qurux uu xirtay xirsigan curfiga meesha ka jirana ay tahay xirsiyada iyo khardhaasyaha in lagu xaragoodo dee caadi iska noqonaysaa maba wax xaraan iyo karaaha midna ku dhici mayso midna ku dhici mayso ayib aleesha laftirkeeda dhagaxaantaas tajruba ahaan haddii lagu ogaaday inay wax cun xanuunada ka mid anfacayso oo tajruba ahaan lagu ogaaday wax la diidayo lama arko sababtaa wax tawquuf waxa mawqu tawaquf maahanoo la odhanayo waxyigay ku eg tahayo waa laazim in aayad loo helo may waxaana min baabi tajribaadya hadday tahay oo tajrubo iyo waayo aragnay ahaan lagu ogaaday oo waliba tajrubo dabdisan oo caadi ahoo wax kooban ay tahay wax mushkilaa male iyaduna wax mushkilaa male man tacallaqa qofkii xirta tamiimatan xirsi ama qof u xira falaa atama uma dhammaystiro allaahu alla lahu asaga binaqiidi qasdihi baa lagula xisaabtamayoo wixii uu danoo kale ahaa ilaahay uguma guuleeyo wey ama ilaahay kuma guulayn waa haddii xersiyadu yihiin wax khaldaan waxa ku qoran marka ama waa duco ama waa khabar waman tacallaqa qofkii xirta wadcatan caleel waa dhagaxaan lagala soo baxa badda iyo waxyaalahaas oo ay sheegtaan isha iyo waxyaalaha in laga xirto falaa wadaca uma dhammaystira allaahu alle lahu asaga ama ilaahay kagama tago wanaag macnaheedu waxa weeye ilaahay raaxo iyo xasilooni iyo deganaansho kagama tago falaa wadaca kagama taga allaahu alla lahu asaga raaxo iyo deganaansho ilaahay kagama tago wa fii riwaayatin riwaayad kalaa waxay ahayd man tacallaqa qofkii xirta tamiimatan xirsi meeshaa musanifku yidhi wa fii riwaayatin xaqiiq ahaan riwaayo kale maahane waa xadiid madax bannaanoo waa xadiidka cuqbata bni caamir waa madax bannaan asaguna wey man tacallaqa qofkii xirta tamiimatan xirsi qofkii xirta faqada sharaka shirki ayuu la yimi xadiidka cuqba wuxuu ahaa inuu yidhi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam baa waxaa soo qaabilay aqbala ilayhi rahatun waxaa nebiga u yimid oo soo qaabilay niman koox ah inay nebiga la baayactamaan bayna rabaan fa baayaca tiscatan wa amsaka can waaxidin sagaal nin oo ka mida toban bay ahaayeene nebigu baycu la gala mid ka midana markuu soo garay nebigu gacantu ka laabtay toban bay ahaayeen sagaal buu nebigu baycayi heshiis la gala oo la hal inoo ka midana gacantu ka laabtay markaasuu weydiino yaa rasuulallaahi baayacta tiscatan wa taragta haada sagaal baad bayco la gashay kanina waad ka tagtaye maxaad nebi allo uga tagtay markaasuu nebigu wuxuu yidhi inna calayhi tamiimatan xirsi buu qabaabi xirsi iyo khardhaas baa u xihan kan marka waa niman hadda soo islaamay oo xirsiye iyo qardhaasuu wataayo waxaa laga yaabaa xirsiyadii shirkiga waxooda ay ku qornaayeen inay tahay intii keliya nebigu kuma dayn mar baycadii baycadiibuu kala haray marna wuxuu sheegay cilada inay xirsi tahay mar saddexaadna fa adkhala yadahu fa faqatacahaa fa baayacahu intuu gacanta geliyey oo xirsiga ka jaray nebigu sal alla alayh wasalam ayuu markaa kabacdi la baayactamay wuxuuna yidhi man tacallaqa tamiimatan faqad ashraka xirsiga noocaasa qofkii xirta shirki ayuu ku dhacay nebigu alayh isalaatu wasalaam xadiidkaasuu marka tilmaamayaa meeshu aan isleeyahay meesha lagu qurxibaa ku qoro musanifku waa qurux badnay walibni abi xaatim ibna abi xaatim waxaa u sugnaaday can xudayfatana uga sugnaaday xudayfata bn lyamaan annahu xudayfe ra-aa wuxuu arkay rajula nin ninkaasoo fii gacantiisa ay ku dhex sugan tahay khaytun dun min alxumaa xanuun buuna ka xirtay faqaaطaca wuu ka gooyay xudayfa hu ninkii xirsigii duntii gacanta ugu wareegsanayd uu yidhi xanuun baan ka xirtay ayuu ka jaray wa talaa wuxuuna akhriyay qowlahu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi wamaa yuminu rumayn maayaan gaaladu wamaa yuminu rumayn maayaan akaruhum badankoodu billaahi alle ilaa walxaal hum ayagu mushrikuuna kuwo ilaahay cibaadada cid kale la wadaajinaya yihiin mahane gaaladii baa ilahay halkan wuxuu u sugay iimaan wuxuuna ka nafiyey iimaan wuxuu u sugay shirki iyo iimaan wada socda iimaanka gaalada loo sugayaa gaal iimaan ma leh ee waxaa laga wadaa waa iimaan luqawi ah wuxuu og yahay inuu ilaahay wax abuuray ilaahay cirkaan leeyahay dhulkaan asaga leeyahay cidda dhibanaysa u dilayo nolosha isagu uu leeyahay haddii la yidhahda ilaahiga intaad u ogoshahay caabudna wuxuu leeyahay asnaamtaa wax la leh waa ogolaha ilahay inaan wax la caabudo laakiin cid kalen ugu darayaabuu leeyay saasuu leeyahy marka ilahay baa wuxuu leeyahay marka ay iimaanka la imaanayaan badankoodu oo ilaahay ay rumaynayaan ayagoo mushrikiin ay leeyihin ilahay baan rumaynayna oo isku wada shirkigii iyo iyo iimaankiiba iimaan waxu tarayana ma aha iimaan waxu taraya ma aha marka xudayfa ninkuu la hadlayaa waa nin muslim ah aayadda uu u deliishanaya khaladkiisana waa aayad niman gaalaha kusoo degtay musanifka fiqigiisaan arki doonaa wuxuu ka qaatay fiihi baabkan waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il aluulaa masalada koobaad altaqliidu waa adkayn la adkeeyey fii lubsi alxalqati cinjirka iyo garaangirta xirashadeeda iyo walkhayti dunta xirashadeeda waa dundee waxaa loo xiranayo iyo wanaxwihimaa labadooda wixii la mid ah limidli daalika arrinkaa wixii la midana loo xirtay oo waa maxay qof u xirtay inuu ku caafimaado o aaminsan inay caafimaad gacanta ku hayaan arrinkaas waa adag yahan sharecadu waa adkays xaggee laga qaadan mar nebigu wuxuu yidhi inzachaa sib marna nebigu wuxuu yidhi liibaani mayse hadaad ku dhiman lahayd athaaniyatu masalada labaad anna saxaabiya saxaabiga low maata hadduu ku dhiman lahaa saxaabiga waa cimraan bni xusein wal xaal hiya ayadu waa xalqadiiye calayhi dushiisa ay ku sugnaan lahayd maa aflaxa mowsan liibaaneen sababtoo a nebigaas sheegay calayhi salaatu wasalaam fiihi xadiidkaa dhexdiisa waxaa ku sugan shaahidun markhaati kac likalaami saxaabati saxaabada kalaamkooda uga u markhaati looga markhaati kaco anna shirka gaalnimada al asqara ee yar akbaru inay ka weyn tahay min alkabaa'iri dunuubta kaleoo caadiga hal ah ogolo waaweyn sababtu waxaa weeye sayi-ada iyo xumaatooyinka dadku ay gelayaan way kala waaweyn tahay dembiga aada gashay maalan dil buu qofkaani galay zinuu ku dhacay been buu sheegay xaaraan buu cunay kulli waa dunuub kabaa'irah waxaa ka sii weyn wax shirki asqara loo yaqaan oo gaalnimada qaybteeda yarahoo aan gaarsiisnayn gaalnimadii weyneyd ayaa kasii weyn sababta kana gaalnima lagu magacaabay kana waa dembi weyn ayib marka saasay saxaabadu u daliishadeen sida ogeed baa cabdullahi mascuud wuxuu odhan jiray laan axlifa billaahi kaadiban inaan ilaahay ku dhaarto anoo weliba been sheegay been baan sheegay anoo been sheegaya inaan magaca alla ku dhaarto ayaa axabu ilaya min an axlifa inaan ku dhaarto bikayrihi saadiqan inaan cid kale ku dhaarto anoo ruu sheegay maalan inaan idhaahdo sanaab hebel baan ku dhaartay ama kacbadaan ku dhaartay oo waxa aan sheegayaa ay run tahay aan ku dhaaranayo iyo inaan ilaahay ku dhaarto anoo been sheegayo wallaahi waxaas iyo waxaas uma dhicin ama waa dhiceen aan idhaahdo waxaan jeclahay buu yidhi oo ii roon ilaahay magaciisa been inaan ugu dhaartay sabab waa dembi taas laakiin haddaad waxaan ilaahay ahayn ku dhaaratid walow runba sheege waa shirki buu yidhi shirki iyo dembigaana ma sinna qaabkaasa laga wada marka ahaaliatu masalada saddexaad annahu nebigu annahu saxaabigii cimraan ahaa lam yucdar looguma cudur daarin biljahaalati aqoon darradii ka haysay masaladan looguma cudur daarin oo markuu nebigu yihi baashaan waa maxay gacan xanuun baan ka xirtay siib waxaan dhib ahayn kuu kordhin mayso haddaad ku dhiman lahaydna weligaa maadan liibaanteen aqoon daraa ka haysay masaladan saxaabiga nebigu aqoon darradii uguma cudur daarin bi masalada musanifku uu sidaa u idlaaqay oo hoggaanka ugu sii daayay raxmatullaahi calayhi waxaynu leenahay qof kastoo dembi ku dhacay loo cudur daari maaya sax maaha musanifkuna inuusan ka wadin bay u badan tahay qofku dembiga uu galay baa la fiirinaya haddii ay tahay qof ay ka suurtowdo dembigan inuu ka qarsoomo asagoo kaleeto camalka noocaana camal qarsoomi karoo dad badan kulli u libdhi kara uyo u qarsoomi karaa usoo u dhuuman karaa waa loo daaraya laakiin qofkaanoo kale qof hadduu yahay masaladaana aysan ka qarsoomi karin camalkan uu ku dhacayna wax qarsoomi karaba aysan ahayn markaasa ha la yidhahda oo kale marka masaladaas waa la faahfaahinayaaye la oran maayo qof kastoo khalad ku dhacay loo cudurdaari maayo ayib musanifku laakiin meeshuu u daliishanaya maa aflaxta abadan weeye alraabicatu masalada afraad annahaa xalqadii iyo garaangirtii laa tanfacu wax ka tari mayso filcaajilati tii degdegaysay oo adduunyada dhibkeeda ahaa waxba kaaga tari mayso adduunyadan dhibka ku haysto degdeg ah waxba kaaga tari mayso bal taduru way dhibaysaa liqowlihi nebiga hadalkiisa ayaana u daliila calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laa tasiiduka kuu kordhin mayso ilaa wahnan dacfi iyo tabardarra maahan musanifku halkan wuxuu isku daray mar wuxuu ina yidhi masalada afraad waxaynu ka qaadanaynaa xadiidkii inaysan garaangirta iyo xalqada la xirtay dhib mooye dheef kuusoo kordhinayn haddana wuxuu ku daray daliilkeediioo uu soo maray inuu haddana dib inoo xasuusiyey uu yidhi laa tasiiduka ilaa wahnan alkhaamisatu masalada shanaad alinkaaru waa in la qoonsado la inkiro oo qofka munkarka iyo xumaha loo diidoo laga reebo bitaqliidi weliba adkayn calaa man ruuxii facala sameeyey man midla daalika arrinkaas oo kaleeto wuxuu isku daray halkan laba waxyaalood qofkii xirsi iyo khardhaas wax khaldani ku qoran yihiin xirta saasaynu ku macnaynaynaa inkastoo laga yaabo musanifku inuusan ula jeedin oo uu idlaaqay masaladaas qofkii taa xirta waxaa la isugu darayaa in horta arrinkaa lagu inkiroo la yihahdo arrinkaani sax ma ah waa midda labaadee waxaa loogu reebahyaa waa lagu adkaynaya masalada si uga fogaado oo xaggee laga qaadan man tacallaqa tamiimatan qardhaas qofkii xirta iyo xirsi faqad ashraka shirki buu sameeyey iyo falaa atamallaahu lahu ilaahay uma dhammaystiro inkaari ha ku dhacdo waa lagu marka marka waad ku inkiraysaayo waad ku diidin weliba waad ku adkayn suu uga fogaada buy asaadisatu masalada lixaad altasriixu waa caddayn la caddeeyo bianna man ruuxii tacallaqa xirta shay-an shay wukila waa loo tala saaranayaa ileyhi asaga qofkii shay xirta waa loo tala saaranayaa ayib oo macnaheedu waa maxay qofkii shay xirta aan shareecadu wax ku xirin ilaahay adiga asagii buu isukn isu kiindaynaya halkaa waxaa ka soo baxay hadaan aayado quraan aan xirto oo aayado qur inta meel la igu qoro xirsi la ii xiro aayado ay ku xiran yihiin dhexda igu xiran yihiin oo aayadihii qur la ii dala saarto la ii daayo ma waxba iga xumaanahayso aayado qur-aan dhexda iguma xirna laakiin haddii wax khaldan dhexda kugu xiran yihiin oo ilaahay daayo adiga wixii waa isla dhumaysaan adiga wixii waa isla dhumaysaan ayib man tacallaqa tamiimatan qofkii shay xirta ilaahay u dhammaystiri maayo kaleeto marka meeshaasu ishaaraya taa ayuu tilmaamaya athaaminatu masalada sideedaad anna tacliiqa alkhayti dunta xirashadeeda min alxumaa qandhooyinka iyo xanuunka laga xirto min daalika xirsiyaha la xirtay oo shirkiga lagu sheegay ama lagu habaaray qofkii xirtay ayay ka tirsan yihiin ataasicatu masalada sagaalaad tilaawatu xudayfata xudayfe akhrintiisa weeye al aayata tilaawatu xudayfata xudayfe akhrintiisa al aayata aayadda uu akhriyay daliilun waxay ku tusinaysaa calaa anna saxaabata saxaabadu yastadilluuna inay u deliishadaan bil aayaati aayaadkii fil eh, akbari midii qoreysaa fi shirki midii qorya fi shirki shirkiga al akbari ee weynaa aayaadka ku soo arooray bay waxay u deliishadaan cala alasqari shirkiga yar dushi oo ninkii duntu ay u xirnayd oo xudayfa uu arkay markuu ka gooyey buu wuxuu sameeyey wamaa yu'minu akharuhum billaahi ilaa wahum mushrikuun aayaddaasu mushrikiin shirki weyn ku jiray ka hadlaysaa ninkaana uu xudayfa wax ka jarayo wuxuu kusoo ku arkayo ugu yar ugu badnaan waa shirki asqar ah marka dunuubta gaalnimada ah dadkii ku dhacay waa loo daliishan karaa aayaadkii ayaga ku soo arooray muslimiinta cusaada ah laakiin isku xugm la siin maayo kanina inuu dembi yahay kanina dembi yaha loogu daliishan laakiin inaad tiraahda kaasuna gaal buu ahaa aduguna gaal baa tahay waa madhabkii khawaarijta qof muslim oo aan dabaabin aayadihii gaalada in la dul saaro oo lagu dul camcamiyo waa madhabkii khawaarijta laakiin aayada dad gaalaa ka hadlayay inaad muslimiinta u daliishatid dhankaad uga daliishasanay ay tahay aayadahaas kuwa gaaladahu ay ka hadlaysay way khaldanaayeenoo sax maysan adiga laftirkaagana waxaa lagugu daliishanayaa inaad khalad gashay walow dembigiinuba yuusan sinaan taas weeye marka kamaa dakara sida uu sheegay ibnu cabaasin cabdulaahi ibnu cabaas fii aayati albaqarati baqara aayaddeedii sida uu ku sheegay ayib waana inoo imaan doontaa insha alla waa arki doonaa alcaashiratu masalada tobnaad anna tacliiqa alwadaci aleesha surashadeeda meel la surto ama la wax lagu xiro min al cayni ishana laga xirto min daalika shirkigaa lasoo sheegay ayay ka mid taha waa haddaad isleedahay aleeshaanu ayada laftirkeeda wax buskaysa waxna ilaalisa laakiin tijaaba ahaan wax lagu ogaaday hadday tahay oo tajrubo ahaana wax dhiba male alxaadiyata casharata masalada koob iyo tobnaad adducaau habaaridda la habaaro weeye calaa man ruuxa tacallaqa xirta tamiimatin xirsi iyo khardhaas annallaaha alle laa yutimu inuusan u dhammaystirayn lahu asaga waman ruuxii tacallaqa xirta wadcatan aleelna falaa wadaca inuusan uga tegaynin allaahu alle lahu asaga raaxa iyo caafimaad midna ay taraka allaahu ilaahay baa ka tegaya lahu asagoo wixii uu ahaabuu ilaahay kaga tegayaa dhib iyo xanuun iyo rafaada ah wallahu aclam sala allahu baaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbii ajmain